بسم اللh الرحمن الرحيم الحمdu لله والصلاaة والسلام عlى رasuل الlah صلى اه عليه وsلم wka waxaynu kusoo gudbinaynaa kitaabkii fiqiga bidaayaة اltifaqi xajaradiisii soddon iyo afraad waynu akrinaya sheekh maxamed xaliik xafidah الlah falyتfadل mashkuura labadooda midkood waxaa ka waajibaya nisfuhaa diyo barhkeed baa ka waajibaysa wamaa fiihi minhu cashrun wamaa ay waman qofka atlafa baabi'iya maa fiihi qofka waxa ku sugan minhu xaggiisa cashratun toban isagoo ah fa fii axadihim midkood cushruhaa dee waxaa ka waajibaysa diyo cushurkeed baa ka waajiba cushruhaa wuxuu u jeedaa diyo toban loo qaybiyey ila diyadu boqol halaad bay ahayde toban loo qaybiyey meesha tobnaad buu bixinaya hadday gabarh tahayna diyadeedoo toban loo qaybiyey meesha tobnaadoo shan halaaday bixinaysaa waxaa loo jeedaa qofkii haddii aad far goyso farta qofka la gooya halkii farba waa toban neefoo geela ah. halka farba toban neefoo geela wey marka qofkii toban faroodna waa leeyahay oo gacmaha ah toban lugahana waa leeyahay haddii mid laga gooyo diyo toban loo qeybiyey meesheed buu leeyahay oo hadduu nin yahay waa boqol halaabsamaa diyadiisu toban baa la siinayaa marka hadday gabadh tahayna waa shan tuldood haddii xubin ka mida ah gabadha faraheeda faraheedaa fara far ka mida ah haddii la gooyo waman atlafa qofka itlaafiyo baabi'iya maa fiihi qofka waxa ku sugan minhu xaggiisa casharatun oo isagoo toban ah fa fiihi maa fiihi minhu waxaa ku sugan casharatun isagoo toban ah fa fii axadihim midkood waxaa ka waajibaysa cushruhaa diyo toban loo qeybay meesheed baa ka waajibaysa waayo rasulku sal alla alay wasalam xadiidkii saxaabigii uu warinaya camar bni casmin waa tuulaha wa fii kulli isbacin min asaabici ilyadi waarijli cashrun min alibil far walba oo faraha lugaha iyo kuwa gacmaha ka mid a qofkii laga gooyo toban tuldood oo geelaa la siinaya adaabidu alkhaamisu dihaabu manfacati dihaabu tegid ay tagto oo la waayo manfacati alcudwi xubinka manfacadiisa waxtarkiisii ka dihaabihi isagii oo dhan in la waayo la mid tahay oo qofku maalan gacanta in la gooyo iyo waxaa isku mid a in gacantii inta wax lagu dhufto gacantii dareemayaashu ay ka tagaan oo iska bakti ku yaalla jirka ay tahay oo naafo ay gacantii noqoto waxba aan qaban karaynin ama qofkii il baa lagu dhuftay ishii araggii baa ka tegay laakiin isha guluubkeedii iyo de muuqaalkii waa joogaa araggiisi waa maqan yahay ama qofkii sankaa lagu dhuftay sankii cadkii waa muuqanaya laakiin urtii baa ka tagtay waxba u uri maayaan ama dhegaha lagu dhuftay oo maqalkiibaaba ka tegey dhegti cadkii waa muuqdaa laakiin maqal ma laha wuxuu la mid yahay markaa mar haddii xubinkii waxtarkiisii la waayey meesha inuu ka maqan yahay buu la mid yahay dihaabu tegid uu tagoo la waayo manfacati lcudwi xubinka waxtarkii uu lahaa ka dihaabihi tegid uu tago ayuu la mid yahay oo diya ka waajibaysa diyaatu ljuruuxi juruuxii iyo dhaawici diyooyinkoodii waxyaabihii qowmaha ee qowmaha iyo dhaawicii laysgaadhsiinayay diyada ka waajibaysa xukuumatun waa xukuumo oo bimacnaa waa la xukumayaayo raggaa qaadiga iyo wixii la midka ah ayaa xukumaya o u fiirsanaya ilaa hamsan mid mooyaane oo sheekhu halkan wuxuu leeyahay dhaawacyadu labay horta u qaybsamaan mid waa dhaawacyo dadka isgaadhsiiyaan oo shareecadu aanay ka waramin wax nas ah oo xaqooda uu yahay ama diyadii laga bixin lahaa aanay shareecadu xadidin hadday qisaas tahay iyo hadday xoolo laga qaadi lahaa oo qadaran ay tahay shareecadu aanay sheegin taas xukuuma la yidhaahdaayo waa la xukumayaayo qudaada xukumaysa oo ku ijtihaadaysa waayo de wax la misal ahoo udhigmi karna wixii lama hayo nasna looma hayo marka xukuumo ayaa taa la yidhaahdaa ragga ahlucilmigana masaladaasi way ka sugnaatay waxa weeye masalan haddii hadda qofka qofkii haddii dhaawac la gaadhsiiyo haddii qofkii dhaawac baa la gaadhsiiyey dhaawacaa la gaadhsiiyey wax diyo ah oo ka waajibaysana la garan maayo oo shareecadii kitaabkii sunnihii ma sheegin haddaba qofkan waa dhibane oo dhaawac baa la gaadhsiiyey muxuu xaq u yeelanayaa marka hadduu saa arrintu ay tahay waxa waxaa la yeelayaa xukuumad baa la yidhahda taasoo kaleo xukuumad baa la yidhaahdaa xukuumaddaasaa la waafajinayaa oo waxa weeyaan qiimihiisaa la fiirinayaa haddii maalan addoon la dhaawacay uu ahaa dhibaato loo geystay hadduu mid xor ahaa dhibaato loo geystay halkaasaa markaa laga eegayaa oo waxa weeyaan qiimaha magtiisa iyo waxa ka maqane jirkiisa waxa jooga iyo waxbaa lasla qiimeynaya waxbaa lasla qiimaynaya marka qismigan shan qodob baa jiro oo mid waxaa la yidhaahdaa xaarisa oo dhaawacyada la isgaadhsiiyay ka mid tahay xaarisadu waa midda qofka nabarka ku gaadha ee dubka sare ka qaada laakiin aan dhiig kaa keenin nabar baa ku gaadhay dubka saraa kaa kaa uqmay dubkii saraa kaa jirkaaga ka diirmay laakiin dhiig kaama iman hataa xaarisa la dhahaa oo dee waa wax shareecadu ay sheegto xukun oo muqadara ay leedahay ma leh wuxunbaa laga soo qaadaa dadka simaya ee xaqaya waa wax ka soo qaada midna waxaa la yidhaahdaa addaamiya daamiyaduna waxa weeyaan waa nabarkii qofka gaadhay ee dhiigna ka keenay tii hore xoogaa ka ballaarantay soo maaragtay tii hore nabarkii qofkii waa ku dhacay dubkii saraa qofkii maaragtay ka diirmay laakiin dhiig kama iman laakiin tani qofkii nabarkii waa gaadhay dubkiina waa ka diirmay dhiigna waa ka yimi iyaduna shareecada kitaabkiiyo sunnaha nas waxaasuu leeyahy odhanaya ma jiro dadkaa unba wax usoo qaadaya xukumaya simaya midna waxaa la yidhahdaa albaadica baadica waxaa loogu bixiyey jidhkay kala dilaacisaa waa nabar jidhka ku dhacaya ama gacan ama lug meel buu kaaga dhacayaa nabarka qofka ku dhacay baa jidhkiisaa intuu u kala dilaaciyo dilaac weyn buu jidhka u geysanaya kaasna baadica la yidhaahdaa midka xiga waxaa la yidhaahdaa almutalaaxima mutalaaxima waxaa la yidhaahdaa waa nabarka qofka gaara oo weli qofka gudaha usii gala ilaa lafta ku dhawaadaa la yidhaahdaa midna waxaa la yidhahdaa asimxaaqa ama asimxaaq baa la dhahaa waa nabarkii qofkii laf cadaatay oo lafti xuub yar baa ka xiga xuub yar oo dahaar ah oo xuubka ku dahaaran lafta ah keliyaa ka xiga laf cadaatay bay noqotay waxaaso dhan xukuumaad baa la dhaxaa marka qaybta labaadna waa juruux iyo dhaawacyo shareecadu ay dejisay wax walba oo qofka la gaarsiiyaa wax ka ratiman yihiin kiibu marka bela wuxuu yidhi almuudixatu muudixada midda la yidhaah wa fiihaa waxaa ka waajibaysa nisfu cushru diya diyo toban loo qaybiyey meesha tobnaad barhkeedaa ka waajibaysa nisfu cushri diya diyadu hadday boqol tahay oo waxa nabarku gaaray nin uu yahay ninkaa diyadiisu ahay boqolto nin xora uu yahay toban meelood oo isleeg marka loo qaybiya boqolka halaad meel waliba toban bay noqonaysaa meesha tobnaad baa lasii kala barhayaa waa shan halaad ayaa shareecadu u taqaanaa muudixa waxaa la yidhaahdaa waa laf caddaatay meesha af soomaaliga laga dhaho qofkaasi dakar baa gaadhay dhakarkii gaadhayna intee buu la eg yahay laf cadaatay weeye hadday laftu cadaato sharciga wuxuu ka xukumay haddii aa la idmaayo shan tuldood baa laga xukumayaa sharciga ama wejiga ha ku dhacdo nabarkaasi wejiga ha ku dhaco ama ha ku dhaco madaxa waa isku mid alhaashimatu haashimaatan la yidhaahdaa haashima waa tii burburinaysay wa fiihaa cushruhaa wa fiihaa waxaa ka waajibay cushruhaa diyada qofku uu leeyahay toban marka loo qaybiyo waxaa ka waajibaysa meel baa ka waajibaysa oo taa hore ee laf caddaatay ah hadday gabarh tahayna waa laba tuldood iyo badh hadduu nin yahayna waa shan tuldood tan dambe haashimada ah hadduu nin yahayna waa toban halaad hadday gabarh tahayna waxa weeyaan waxa weeyaan hadduu nin yahayna waa toban halaad hadday gabar tahay waa shan halaad oo tani waxay kaga duwan tahay taa laftii baa caddaatay tan haashimadana waxaa la yidhaahdaa laftibaa jabtayba laftibaa jabtay oo isku dhex dhacday marka laftibaa burburtay nabarkii qofkii waa gaaray laf cadaatay waa dhaafo laftiibuu nabarku jabiyey toban halaad baa laga xukumaya almunqilatu munqiladii watana waa kasii khatarsan tahay oo taa hore laftu markay duntay meeshii bay fadhidaa laakiin almunaqila ama almunqila laftii intay dilaacday oo duntay ayay haddana meeshii ay ku tiille intay ka guurtay bay meel laftii u guurtay wa fiihaa cushrun wa nisfuhu tanna waxaa ka waajibaysa diyo toban meelood loo qaybiyey meesheed iyo meeshaa badhkeed shan iyo toban tuldood wey hadday gabarh tahayna waa toddoba halaad iyo badh hadduu wiil yahayna shan iyo toban halaad baa laga simaya waa laf laftii intay nabarku qofku ku dhacay ayaa laftii isku duxduntay markaasay weli meeshay ku taallay ka kacdo meel kale u durubtay taana waxaa la yidhahdaa almunqila alma'muumatu waljaaifatu ma'muumadii iyo waljaaifatu jaaifadiina fa fii kullin mid waliba oo labadooda ka mida huluuhuhaa diyo huluskeed baa ka waajibaya saddex iyo soddon halaad iyo hal daloolkeed baa ka waajibaysa waa haddii uu nin yahay hadday gabar tahayna kontonkiibaa la qaybinayaa oo saddex meelood loo qaybinayaa haddii ala idmaayo meel baa markaa la bixinayaa hadday gabar tahay oo kontonka gabadha marka saddex loo qaybiyo taqriiban waxay noqonaysaa eh, toban iyo mid noqonaysaa meeshiiba waa dhowr iyo toban markaa imanaysaa soo ilaa lix iyo toban iyo badh meelaha taqriiban waa imanaysaa saddex meelood min shan iyo toban waa shan iyo afartan shanta halaabay soo hadhay marka la qaybiyana adigu waxa weeyaan midiiba ilaa lix iyo toban halaad iyo ziyaaday noqonaysaa hadday gabarh tahay waxaa loo geystay marka ma'muumada waxaa la yidhaahdaa ama jaa'ifada waxaa la yidhaahdaa ma'muuma alaammana waa la dhahaaye waa nabarkii qofka intuu gaaray maskaxda qofkaasi nabarkaasi waa maskaxeeye baa la yidhahdaa maskaxdii baa nabarkan kaga dhacay qofka markaasaa maskaxdii laftii maskaxda ka hoosaysay buu gaadhay laakiin lafta ma jebin oo maskaxda weli uma dhaadhicin jaaifana waxaa la yidhaahdaa waa qofka nabarka inta lagu dhufto uurka u gala toorey baa lagu dhuftay caloosha u dhaadhacday feedhaha intay dhaaftay ama dhabarkaa laga soo geliyey ama xaggan hore ama xagga dambe waa nabarka uurka u dhaadhaca nabarka uurka u dhaadhaca iyo nabarka qofka madaxa inta lagaga dhufto maskaxda lafteeda la gaadhsiiyo oo aan maskaxdii la gaadhin saddex iyo soddon halaad iyo hal daloolkeed hadduu nin yahay hadday gabar tahayna lix iyo toban halaad iyo ziyaado annaafidatu tii naafidada ahaydna wa fiihaa waxaa ka waajibaya uluuhaa uluthaaha diyada saddex marka loo qeybiyo meel baa ka waajibaysa kanna waxaa la yidhahdaa waa nabar walbo qofka ku dhaca haddii aan la idmaayo oo nabarkaasi ama caloosha ha kaga dhaco ama laabta ha kaga dhaco ama halkaa gumaarka ha kaga dhaco ama xagga dambe ha kaga soo dhaco <coughs> oo markaa qofka ka dusta nabar baa qof ku dhacay xaggan kaga dhacay xaggaasi ka dusta xabad baa lagu dhuftay halkanay kaga dhacday feedhaha garabka hoosta ka dusta marka qofka nabarka ku dhaca ee ka dusa waran baa ku dhaco waa ka dustay xabad baa ku dhacdo waa ka dustay nabarka caynkaasoo kale ah iyadana waxaa ka waajibaysa saddex iyo soddon halaad iyo hal duleelkeed baa ka waajibaysa wallahu subxaana wa tacaala aclama bisawaab صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله ذنبه ثانيا باب العاقلة عاقلدي أي باب يهي عاقلدي أي باب يهي caaqilada waxaa la yidhaahdaa xagga luqada carabiga ah waxaa laga soo qaatay min alcaqli caqliguna waxaa la yidhaahdaa caqala albaciira awrkii buu jilib xidhay baa loo jeedaa waxaa caaqilo loogu magacaabay sida caadada iyo dhaqanka ah diyadu waxa weeyaan geel baa la bixiyaa oo dadkii qofkan wax dilay xigtadiisa ahaa ayaa ciddii wax laga dilay magta siisa markaasay geelii ay u keeneen ayaa ay dabri jireen oo guryahooda hortooda iyo bannaano loogu talagalay intay keenaan oo dabraan oo ay siin jireen saasaa caaqilo loogu magacaabay sharcigana waxaa la yidhaahdaa waa ninka dadka casabadiisa ah ee tolka iyo ehelka ay yihiin oo xagga nasabka ay casaba ugu ah dadkaas ama dad waarisiin oo wax ku wax dhaxla ha noqdaan ama hayru waarisiin ha noqdaan dadkaas weeyaan dadka magta la bixinaya marka magta la bixinayo ee qofka qaatilkaa lala bixinayo iyo magta lala bixinayn isaga ku kala sheegi doona wa fiihi waxaa ku sugan daabidun waaxidun daabid keliya ayaa ku sugan oo haddii alla idmaayo ka mid mida dawaabidda uu baabka sheekhu kaga warrami doono caleyh raxmatullah al axwaalu xaaladaha allatii xaaladahaasoo laa tataxamalu aanay qaadayn fiihaa gudaheeda alcaaqilatu casabadu aanay qaadayn min addiyati diyada xaggeeda sittatun lix weeye xaalado diyada aanay waxba ka bixinayn oo aanay waxba qaadayn caaqiladii iyo dadkii tolka ahaa waa lix xaaladood al axwaalu xaaladaha allatii xaaladahaasoo laa tataxamalu aanay qaadayn fiihaa xaaladaha gudahooda alcaaqilatu tolkii iyo casabadii min addiyati diyada xaggeeda sittatun waa lix weeyaan kow alcamdu waayo alqatlu alcamdu waa dilkii ulakaca ahaa oo waa dilkii qofkii uu wax dilay haddii alidma ulakaac iyo badheedh uu wax u dilay kii dadka qofkii badheedh qofka u dila isagu waxa weeyaan magta isagaa hantida uu haysta ee uu leeyahay ayaa gunta laga goynayaa marka u horeysa alcabdu addoonkii weeye isaguna addoonkuna waxa weeyaan haddii uu haddii ala idmaayo qofka wax dilay addoon yahay caaqiladu waxba kama qaadayso diyada qofka qaatilka wax dilay waayo dee waxaanay wax uga qaadayen diyo ma aha haddii alla idmaayo waa qiimo wax uun maaragtay alaab la baaba'shay haddii addoon la dilo addoonkaa ciddii ehelka u ahayd ee iska lahayd addoonku wuxuu la mid yahay alaabo ayuu la mid yahay alaab la leeyahay iyo maalka la leeyahay buu la mid yahay waa la qiimeynayaa isagu waxa weeyaan qiimaynta la qiimeeyo ayaa haddii idmaayo lagu bixinayaa markaa intuu qiimihiisa ahaa ayaa magtiisa la siinayaa ayib aliqraaru qirasho qofku uu qirto ayaa haddii alidmaayo ka mid ah waa inuu qofku naftiisa u qirto inuu qofkan haddii alidmaayo ulakac aanu u dilin ee uu ku gefay qofkan dilkii uu dilayo ku khaldamay oo markaa uu qofku intay seera feedhfeedheen feedhkii maala uu dhintay ama haddii aan idmaayo macallin ilmo edbinayey ul yar ku dhuftay ushii ilmihii yaraa u dhinto diyounbaa markaa iyaduna waajibaysa caaqiladu ma qaadayso masaladaas kolley hadal waa ku jiraa laakiin sida raajixa caaqilada qaalimaysa leeyihiin asulxu heshiiskii ayaa isaguna ka mid ah oo sulxiga hadda wuxuu u jeedaa inuu qof yidhaahdo qof kale isagoo ashtakaynaya ninka hebel la yidhaahdo wiilkaygii buu dilay ama gabadhaydii buu dilay inuu yidhaahdo oo markaa qofkii uu haddii alla idmaayo ku sheegtay kiis inuu ka galay uu dafiro oo markaa kii wax sheeganayay uu kula heshiiyo xoolo iyo maal si uu haddii aan la idmaayo uga tago waxa uu sheeganayo marka kii wax loo sheeganayey hadduu yidhaahdo war waxba anigu waxaa ma qabo mana aaminsani oo markaa qofkii wax sheeganayey ee waxbaa la iga dilay lahaa markii lagu dafiro kadib uu markaa kula heshiiyo xoolo iyo maal uu kula heshiiyo waayahay dee warkii iyo arrintii ninkaa raqdiisii aday kugu wareegaalaysanaysaa haddaad inkirta oo ani waxba layguma lihi aada leedaho ninka anigu ma dilin aada leedahay haddaba xoolo intaa leeg waaye magbaha bixin haddaad doontide xoola intaa leeg iska bixi markaa ninkaas caaqiladii iyadu ma qaadayso ee kii maalkaa ninka kula heshiiyey wax laga dilay ayaa isaguna qaadaya ayib maa duuna huluthu diya maa waxa duuna ka yar huluhu diyati diyo saddex loo qaybiya qaybteed wax ka yar dakarin oo lab ah muslimin muslim ah nin muslima ah, eedee ala idmaayo diyadii oo saddex loo qaybiya qaybteed wixii ka yar huluth saddex iyo soddon halaad iyo hal daloolkeed wixii ka yar caaqiloo waxba kama qaadayso laakiin haddii saddex iyo soddon halaad iyo meelaha ay tahay caqiladu waxbay kaala bixinaysaa maa duuna waxa ka yar huluthu diya diyo saddex meelood meesheed diyadaasoo u sugnaatay dakarin mid lab ah muslimin oo muslim ah isaguna waxaa weeyaan haddii diyadii waajibaysay ee qofkii waxgeystay ku waajibaysay ay hulud ka yar tahay oo labaatan iyo shan tuldood oo kale qofkii lagu yeesho intuu qof wax yeeleeyo ama soddon lagu yeesho ama labaatan halaad ama shan iyo toban halaad ama toban halaad qofkii markaa muslimka ahaa ee xorta ahaa ee ninka ahaa waxaa lagu yeeshay caaqiladu kama qaadayso kama qaadayso maalkiisay gaar ku tahay fii xaalati cajziha fii xaalati cajzihaa iyo xaaladda ay ka caajisto xaaladdu hadday caaqiladu ka caajisto dadka tolka iyo casabiyada casabada ah hadday ka caajizaan oo ay u tabar waayaan in wixii lagu lahaa ee magta inay bixiyaan markaa iyadu waxba qaadi mayso waayo takaaliifta sharciga ah istidaaca u shardi ah laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wusca waa alla yidhi subxaana wa tacaala haaniyan baabu kafaarati alqatli dilka wax la dilo kafaaradiisii ayuu halkan kaga hadlayaa sheekhu wa fiihi daabidun daabidaani laba daabid baa ku sugan daabidu daabiduulawal daabidka u horeeya kafaaratu lqatli dilka kafaara gudkiisa cidqu raqabatin qoor xoraynteed weeye qoortaasoo muminatin mu'minad ah fa in lam yajid haddaanu helin qofkii wax dila qoor uu xoreeyo fa siyaamu ay fa calayhi dushii waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo xidhiidha halkan wuxuu ka hadlaya sheekhu o taqyiibu lxashafa taqyiibu waa inuu ku maqnaysiiyo oo uu dukhuuliyo alxashafati yani dakarka afkiisa aw qadrihaa ama wax qadarkaa la eg min maqtuucihaa oo wixii la gooyey ah yani wuxuu uga jeedaa un inay labadii farji isu tagaan kii labka iyo kii dhadig oo markaa xadna sharciga uu u sameeyo xashafada dakarka qaybtiisaa hore inay haddii ala idmaayo maxalka kale ee taranka ay tagto taasaa zinadu ku xasilaysaa laakiin wax ka sokeeya kuma xasilayso taqyiibu waa inuu dukhuuliyo oo ku maqnaysiiyo alxashafati xashafada oo muqadamatulfarjiga ah intiisa hore dakarka aw qadrihaa ama intaa wax la eg min maqtuucihaa wixeedii la gooyey yani meeshii laga guday buu ujeedaaye inuu sidaa yeelo oo markaas xadkii waa sugnaanaya waaye fii farjin farji inuu haddii alla idmaayo ku maqnaysiiyo dukhuuliyo aw amase duburin ama dubur iyo xag dambe liaadamiyin aadami u sugnaatay xubinkaasoo aadami u sugnaaday ama farjiga dheh ama duburta dheh oo bani aadam u sugnaaday bani aadamkaasoo xayi nool oo haddii qof bani aadama ah oo nool xag hore ama xag dambe uu uga tago zina iyadana la yidhaahdaa iyadoo haddii alidmayo weli ay luudiya tahay taasi dambe waxa weeyaan oo nebigu sal allau alay wasalam dumarka oo dubur laga aada uu ku tilmaamay luudiyatu suqraa haddana ay tahay ayaa haddana waxaa loo ictibaarinaya inay zina aada uxun ay tahay waayo haddii uu xayawaan waxaa laga duwayaa bani aadam markuu ku bahaaimtii baa laga duwayaa hadduu qofku bahiimo xayawaano yeedhaana uu waxaa kula daqaaqmo uu ku aado hadduu guur soo maraya haddaanu guur soo marin sharciga labadaba waa la dilaya labadaba sharciga waa la dila waa la dilaya oo nabigu sal lla sl slam arrintaas waa sharcigu xukumay wey wuxuu yidhi sheekhu markaa taqyiibulxashafati xashafadii oo la dukuuliyo dukhuuliyo lagu maqnaysiiyo weeye aw qadrihaa ama wax qadarkeeda la-eg min maqtuucihaa wixii la gooyey xaggeeda fii farjin farji gudihii ow duburin ama dubur liaadamiyin bani aadam u sugnaatay kaasoo xayin nool ahaani ka labaad intifaa'u shubhati intifaa'u waa in la waayo ashubha shubho waa in la waayo in qofku waxay isu ekaysiiyeen wax saxa inuu qofku wax ugu ekaaday oo waxaa markaa uu isla saxan yahay buu isagu u haystaa laakiin sax maaha shubhada caynkaasa waa in la waayaa oo qofkii maalan waxay noqon kartaa islaam buu masaafeeyey markaasuu meelaha meherxadayoo meelaha markay uu meherxaday kadib bay kulmeen nikaaxaasoo ah mid faasid ah haddana isagu wuxuu u haystaa inay tahay mid saxiixoo islaantii uu masaafeeyey oo meherxaday in nikaaxeedu dhammaystiran yahay hadduu saa ugu tago la odhan maayo waa zaaniyo ha la xado waayo meesha shubhaa jirta oo waxun nikaax shabaha ba meeshii yaalla ama walaashii oo aanu garanayn oo ay naas wada nuugeen oo aanu garanayn ayuu guursaday ma oga markaa isagu haddii aan idmaayo waxa weeyaan xad laguma laha waxaa dhan ninkii xad laguma laha intifaau shubhati shubho waa in la waayo athaaliu ka saddexaad hubuutuhu ay hubuutu lxaddi xadkii sugnaanshihiisi weeye biliqraari iqraaru ku sugnaado oo qofkii baa lagu yii waryaa hebelow war miyaa zinaysatay markaasuu yidhi haa waa zinaystay oo dantaydii baan gaadhay hadduu marka sidaa yidhaahdo oo u qirto waxa weeyaan waa la rajminayaa hadduu guur soo maray oo dhagax baa lagu arjumayaa haddaanu guur soo marinna boqol shaabuugna waa lagu dhufanayaa hal sanana waa la masaafurinayaa waxaa kaloo iyadana ay ku sugnaan kartaa awishahaadati ama markhaati markhaati in la helo ayaa shardi ah oo haddii markhaati la waayo waxba socon maayaan weli markhaatiga zinada ka markhaati kacayaa labadii qof oo isag fadhiyaan aragnay iyo iyagoo istaataabanaya iyagoo marya aan xidhnayn iyo waxaas markhaati noqon mayse waa la garaacayaa qofkii waxaa markhaati ku kaca waxaa la rabaa in afar qof ay iswaafaqaan markhaatigoodu markhaatigaasna uu noqdo iswaafaqidda ah labadii qof oo ay hawshii dhex marayso oo bidabdi ahoo labadii qofoo wada jooga hawshii dhex marayso afartoo waa inay ka markhaati kacaan oo aanay weli markhaatigoodu iskhilaafin markhaatigoodu waa inaanu iskhilaafin oo ay isku si markhaatiga ah u dhigaan haddii saa loo dhigi waayo oo markhaatigaasi uu mid qura ka jabo afartooda siddeetan jadal baa lagu dhufanaya waayo sharcigu waa adkeeyey waayo waxaa dhici lahayd qofkii qof ku kacsanba ama qofkii qof colaadinaya ama ama doonaya inuu ceebeeyo inuu yidhahdo hebel waa zinaystay baa dhici lahayd marka sharcigu aad buu u adkeeya masaladaas aad baa loo adkeeyey hubuutuhu ay hubuutulxaddi xadka sugnaanshihiisa waxa uu sugnaado biliqraari iqraar uu ku sugnaado aw ishahaadati ama markhaati uu ku sugnaado qofku uu isagu qiro ama uu ku sugnaado haddii aan la idmaayo qoftii dumar ahaydoo wixii lagu sheegayay baaba uur yeelatay oo markiiba uur bay la soo booday iyaduna markaa dee zinadii waa sugnaatay ama haddii aa la idmaayo licaan bayba ku sugnaato labadii qof ayaa licaantamaya haddaba dadka ka markhaati kacayaa waxaa shardi ah inay afar qof horta yihiin waxaa shardi ah afartuba inay rag yihiin oo qof dumara aanay ku jirin afarta qof ee sinada qofkan ku qiraya waxaa shardi ah inay afartuba caadilin yihiin dadaan salaada tukanayn dad faasiqiina waa inaanay ahayn waxaa shardi ah afartuba inay isku meel markhaatigoo lagaga wada qaado waxaa shardi ah inay sifeeyaan zinada qofka kan iyo qofkan dhex martay tilmaan cad waa inay sifeeyaan haddii intaa mid qura laga waayo shuruudahaas waa la jeedlaya waa la tumaya aalianka saddexaad baabu xadilqadfi qadfiga qofka xuma lagu sheego oo qofkii zina lagu sheego iyo faaxisho xadka qofka la xadayo ee la tumayo la edbinayo baabkiisii ayuu baabu yahay weeyaan oo in dadka muminiinta rag iyo dumarba xuma lagu sheego lama ogola والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة بليل سبحانه وتعالى وفيه أربعة ضوابط أفر ضابط baa ku sugan lulaa ka u horeeya man qadafa qofka zina ku sheega iyo xuma ku sheega hayrahu cidaan isaga man qadafa qofka ku gana oo ku sheega hayrahu cidaan isaga ahayn bizinaa zina ku sheega xaddu amaaniina sideetan haddii alla idmaayo xadkii baa laga goynayaa in kaana waase hadduu yahay xoran xur hadduu yahay wa arbaciina ay waxadu arbaciina afartan xadkood baa laga wafinayaa waase goorma in kaana hadduu yahay raqiiqan addoon wey oo waxaa loo kala qaadayaa addoon iyo mid xor ah haddii nin uu qof ku yidhaahdo ama uu gabadh ku yidhaahdo ama gabadhi ay nin ku tiraahdo qofkani waa zinaystay waa inuu markhaati keenaa hadduu se markhaati waayo sideetan shaabuug baa lagu dhufanaya hadduu xor yahay haddii uu e, addoon yahayna afartan baa lagu dhufanaya man qadafa qofka ku tuura oo ku sheega hayrahu cidaan isaga ahayn bizinaa zina ku sheega xaddu hamaaniina sideetan xadkii baa laga goynayaa macna siddeetan jeedal baa lagu dhufanaya yo shaabuug waase goorma in kaana hadduu yahay xuran xur hadduu yahay wa arbaciina ay wa waxaddu arbaciina afartan xadkood baa laga oofinayaa waase goorma in kaana hadduu yahay weeye raqiiqan hadduu addoon yahay weeyaan daabidu thaani yajibu waxaa waajib ah yajibu wuu waajibayaa dheh xadulqadfi qadfiga xadkiisu u waajibayaa bishuruudin shuruudo tiscaatin sagaal ah sagaal shuruudood markii laga helo qofkii xuma lagu sheegay ciddii xumaha ku sheegtay in la garaaco oo la shaabugeeyo shuruudahaasaa tixgelinaya kow shardiga koowaad ilaa shardiga afraad waxa weeye arbacatun minha fi lqaadif arbacatun minha arbacatun afar shuruudood arbacatun afar oo minha shuruudaha ka mida sagaalka ahi filqaadifi kii wax qadfay bay u sugnaatay wa huwa afartaasina waxa weeyaan an yakuuna baaliqan waa inuu qaangaadh yahay qofka qofkan xuma ku sheegaya haddaanu qaangaadh ahayn xad ma laha caaqilan nimanka waxaa isweydiin le qof aan qaangaad ahayn baa xuma kugu sheegay oo zina kugu sheegay maalan qofkaasi qaangaadhna maaha haddaba mala ma la ganaaxayaayo ma la edbinayaa mise waa layska daynayaa haddii mar la yidhi xad ma laha sidaa saxa ah waxaa weeye in la edbinayo la tumayo wahuwa an yakuuna baaliqan wa inuu qaangaadh yahay halkaas baa ku baxay caaqilan wa inuu caqli leeyaho halkaana majnuunkiibaa baxay mukhtaaran waa inuu waxaan u bareeraa inuu doorto weeye waxaanu khiyaarkii ku doortaa kii la khasbay ee mukrihaa meesha ka baxay marka qofkii qaadifka ahaa ee wax qadfayay shuruudaha sagaalka ah haddii la helo xad buu waajibsanayaa haddaba shuruudihii hala qaybiyo shanna qofkii la qadfay baa iska leh afarna qofka wax qadfayaa leh afarta qofka xumaha qofka ku sheegaya uu leeyahay ka koowaadi waxa weeye an yakuuna baaliqan qofkan qofka caayaya xuma ku sheegaya waa inuu qaangaad yahay maxaa meeshii ku baxay marka kian qaangaadhkahay soomaaha ee sabiga ahaa caaqilan waa inuu caqli leeyahay maxaa meesha baxay majnuunkiibaa baxay mukhtaaran waa inuu qof ficilkan doortay oo isagu khiyaarkii ku doonay inuu qofkan waxaan ku sheega waa inuu yahay maxaa meesha ku baxay kii mukriha ahaa ee maxay ee la khasbaybaa baxay soo maaha shardiga afaraad laysa biwaalidin waalid waa inaanu u ahayn lilmaqduufi kii la qadfay yani waxaa loo jeedaa shardiga saddexda hore waad fahamtay kan afraadna waxaa weeye qofkan wax qadfayaa ee xumaha sheegayaa waa inaanu waalid u ahayn ka u xumaha ku sheegayo oo adiga wiilkaagii hadduu yahay qofkaad wax ku sheegayso ama gabadhaadii ay tahay dee markaa lagu xadi maayo shardiga shanaad ilaa ka sagaalaadna waxaa weeye wa hamsatun shan shuruudood fi lmaqduufi kii la qadfay xumaha lagu sheegay baa loo dhigay wa huwa kaasina waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay ka xumaha lagu sheegayaa xuran mid xur ah waa inuu yahay oo addoon aanu ahayn musliman waa inuu muslim yahay oo gaal aanu ahayn caaqilan waa inuu caqli leeyaho aanu waalnayn cafiifan waa inuu yahay mid dhowrsoon oo aanu waxa weeyaan xumaha ku kicin yata'u waa inuu mid wax u taga waa inuu yahay mid qof dumara u tegi karaa waa inuu yahay wayuuau waa in loo tagaa miluhu isagoo kale yacnii ka horena waa ninka dambena waa qof dumara waa inuu yahay qofkani xor adoon baa baxay waa inuu yahay muslim maxaa ku baxay halkaana gaalkii baa ku baxay caaqilan waa inuu yahay caqli mid leh ka xumaanta lagu sheegayo kii waalnaabaa ku baxay cafiifan waa inuu yahay mid dhowrsoon kii aan dhowrsanayn baa ku baxay yata haddaba yata waa inuu yahay mid wax jameeci kara wayuuau waa in loo tagaa oo la jamaacaa milahu isagoo kalena yani qof dumarana waa inay tahay yani meesha waxaa loo jeedaa un qof maaratay hawshaa qaban kara isna maaratay hadduu lab yahay ayaa loo jeedaa micnu waa caynkaas yani micuu waa maxay qof weyn waa inuu yahay weydii qofka hawshaasi ka suuroobi karto ilmo caruura maahe waa inuu qof weyn yahay weeyaan ilmaha yari shu-uunta ee gabadh yareedna laguma samayn karo wiilkeena ma samayn karayo saasuu markaa sheekhu ujeedaa adaabidu haaliu yasqutu waa dhacayaa xadulqadfi qadfka xadkiisii waa dhacayaa oo siddeetankii jeedal ahaa biarbacati ashyaa afar shay buu ku dhacayaa qofkii qof zina ku sheega mar aan la jeedlayn baa jirtoo aan la shaabugaynayn markaasi waa goorma waa afar shardi markii la helo kow cafwu lmaqduufi kii xumaha lagu sheegay cafiskiisii hadduu kii ninbaa waxaad ku tiri zaani baa tahay sharcigu waa inaa caddaysaan waa lagu shaabugaynaya markaasu wuxuu ku yidhi hadda maanta wuu iska kaa cafiyey laakiin mar dambe ha ii noqon haddaad ii noqoto xadkii islaamka lagaa oofinaya marka waa cafwulmaqduufi kii xumaha lagu sheegay cafiskiisii labo tasdiiquhu rumaynuu isagu rumeeyo qof baad ku tiri zani baa ta waa waryaha orta yaa ii kaa sheegay dadka inaan inaan zinada badiyo dadka mariyo yaa ii kaa sheegay buu ku yidhi dadka inaan mariyo zinada ku dheereeyo yaa ii kaa sheegay buu ku yidhi isagaaba qirinaya faaxishadii qirinayaba markaa xal laguguma laha wey iqaamatu lbayina markhaati in lasoo joojiyo qofka zinaa ku sheegtay afar qof baa halkan lasoo taagay afartuba si cad bay uga markhaati kaceen shardina waxaa ah afartuba inay lab yihiin hadday sideed dumar yihiin taa ma soconayso oo afar dumar laga aqbali maayo wey afar allicaanu waa inuu licaan jiraa meeshii licaanka waad soo ogaatayoo labadii qof ay isu dhaxay ee waxa weeyaan uu ninku naagtiisa zina ku tuhmaysto markaasi dee waa la kala dhufanaya labada qof licaan iyo dhaarna waa la dhex dhigaya addaabidu raabicu daabidka afaraad axkaamu axkaamulqadfi qadafka axkaamta uu ku warwareego alaaatun saddex weeye axkaam buu ku wareegaa qadafku mar waajib buu noqdaa marna xaaraan buu noqdaa marna mubaax buu noqdaa axkaamtaas uga jeeda yaxrumu waa xaaraan buu noqdaa qadafku qof xuma lagu sheego xaaraan buu noqdaa waa goorma qadfulcafiifi qof dhowrsoon markaad zina ku sheegto ninkii nin dhowrsoon markaad zina ku sheegto iyo walcafiifati gabar dhowrsoon markaad zina ku sheegto markaasi sheegiddaasi maxay noqonaysaa xaaraam dhadee qof dhowrsoon oo ceebkasaliina oan warkaaba hayn allihiiba alleyahay oo gabadhaa ilaahay taqaanee muxajabada muslimadda waxaa tidhi hiblaaye ma ujeedaa waxba yaana idin maradeeda idin muuqan iyo malcaamo tegeeda ay tegayso waa zaaniyad baa tidhi ama ninkaasi waxba yaanu idin muuqan dee idinku ekaano ilaaha yaqaane waa zaani baa tidhi sheegidda marka labada qofoo caynkaas aad ku sheegtaa maxay noqonaysaa xukunkeedu xaaraam weeyaan yajibu waajib buu noqonayaa waa taa cagsigeed in xumo qofkii lagu sheegaa waajib buu noqonaya waase goorma calaa man mid baa waajib uu ku noqonayaa ra'aa arkay zawjatahu islaantiisii oo tadnii sinaysanaysa ciyaadan billaah ninkii hadduu arko islaantiisii oo ummado kale ku taxalluqda oo haddii ay zinaysanaysa hadduu arko waajib weeye markaa inuu iska qabto oo maarata zina ku sheego uma dabeetana waladat ay dhasho maa yaqlibu calaa dannihi malihiisa wax qaali u ah annahu ka ay dhashay laysa minhu isaga inaanay xaggiisa ka dhashan oo ninkii islaantiisii hadduu zina ku arko oo dabeetana intay uur yeelatoo dhasho isaguna aad uu u malaynayo malaha weyn ee maskaxdiisa ka guuxaya uu yahay ilmahan qoftan aadba wada joogteena ilmahan ay uuraysato u mushay adiga ilmo kaasoo jeeda ma aha hadduu saa isleeyahay waa waajib markaas ciyaadan billaah waajib bay noqonaysaa waayo dee qofkii xaaskiisiiyo zinaysanaysa arka dabeetana wax nin wiil u eg bay dhashay ninkii uu kaga shakisnaa ninkii uu lahaa islaanta ninkaasa ila qaba oo mase waa umusha mase wiilku waaba ninkii aan biyo ismarin baalkan taagan waxaa waajiba markaa dee inuu qadfo oo waxaa ku sheego si maaragtay waladka aan loo halayshiin oo markaa meeshii maxaa ka dhacaya licaan dhade markaa licaan baa imanaya soo maha labadii qof licaan baa loo dhigayaa waka waayahay yubaaxu waa la banneeyaa qadfkii oo mar buu mubaax noqdaa liman qof baa loo banneeyaa ra'aa arkay ra'aahaa arkay tani ra'aa arkay haa islaantiisii tasni iyadoo sinaysanaysa laakiin walam talid tii hore waxay kaga duwantahay walam talid ma dhalin maa wax may dhalin iyo qof yalzamuhu nafyuhu yalzamu ku laazimiya hu ninka gabadha qabaa nafyuhu waxa ay dhashay inuu diido maalan marna mubaax buu noqonaya islaanta inaad ku sheegto zaaniyad islaantii oo ummad kale ay ku taxalluqdo baad aragtay dabeeto markaasaad uurna way yeelatay hadhow way umushay ilmihii ay umushayba waxa weye adiguba ku egya ilmihii marka zinana waad ku aragtay ilmahana aduu ku egyahay ciyaadan billaah markaa meeshii laba waxbaa ishuwan marka caynkaasoo kale ah waa ku sheegi karaa inay zaaniya tahay maadaama uu ku arkay iyadoo zinadii waxaa ku jirta laba goorba maxaa ka dhalanaya laakiin taa hore iyo tanba licaan baa ka dhalanaya dheh yubaaxu waa la banneeyaa liman mid baa loo banneeyaa ra'aahaa islaantiisii arkay tasna iyadoo zinaysanaysa ciyaadan billaah oo walam talid aan dhalin maa ilmo aan dhalin ilmahaasoo yalzamu ku laaziminayo ku waajibinaya hu zawjkeeda nafyuhu inuu anfiyo diido oo uu yidhaahdo anigu ma dhalin waxan aad wadatay la dhaaf raabican baabu xadd lmuskir xadd lmuskiri waxa wa sakhraamiya ee lagu dawaqo maskaxda dawakiya ee la cabo ama la nuugo ama la isku mudo ama la ursado inta wuu noqdaa wax la ursado waa noqdaa oo sanka laga qaato wax la nuugana waa noqdaa sida xabagtoo kale wax sanka laga qaato waa noqdaa sida daroogada horawiinta ah wax la isku mudo irbadana waa noqdaa wax la calaashadoo la cunana wuu noqdaa wax la caboo biyaana waa noqdaa wamaa ilaa dalik marka waxa weeyaan nabiguna sal lau alay slam wuxuu yidhi kullu muskirin khamrun wax kasta oo maskaxda dawakiya oo qofka caqligiisa isku dhex yaaciya khamro wey buu nebigu yiri sal alay slam wa kullu khamrin xaraamun wax khamro walibana xaraam wey buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh kullu sharaabin sharaab walba sharaabkaasoo askara sakhraamiya kaiiruhu intiisa badan ay wax sakhraamiso oo qofku dawakhaayo fa qaliiluhu intiisa yarna xaraamu weeyaan qofku wax kasta oo la cabo oo afka laga qaato waxaasi si xaqiiqiyaha loo cabo oo wade biyo soconaya iyo wax un afka laga cabayo ha noqdo wax la calaashanayo afka laga calaashanayo ha noqdo wax haddii aan la idmaayo naqaskiisa la nuugayo sida xabagta oo kale xabagta lama cabee naqaskeedaa la nuugaa oo qofku liqaya ha noqdo cabitaankaasi ama xisi ha noqdo ama macnawi ha noqdo inta yar uu leeyahay iyo intiisa badan waa isku mid kullu sharaabin sharaab walba oo xisi ah ama macnawi ah kaasoo askara sakhraamiya kaiiruhu intiisa badan faqaliiluhu intiisa yarna xaraamun wey waa xadii nebi salawatu lahi waslamu aleh waayo nebigu wuxuu leeyahy xadiidka ibnu cumar kullu muskirin xaraam wamaa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan waxa intiisa badani ay wax sakhraamiso qofka maskaxda ka dawakhiso intiisa yarna xaraam wey buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal nebigu wuxuu sheegay maalinta yowmulqiyaame in xadiidka saxiixa uu tilmaamay in dadka ilaahay inuu ballan ku qaaday iyo cahdi inuu alleh ku qaaday qofka waxyaabaha muskiraadka iyo mukhadiraadka isticmaalee cabee cunaa inuu maalinta yowmulqiyaame diinat lkhabaal ilaahay ka waraabin doono diinat lkhabaal ilahay inuu ka waraabin doono saxaabadii baa weli dinatulkhabaal waa maxay markaasuu wuxuu yidhi waa cusaarati ahli naar ahlunaarka dheecaanka iyo dhiigga iyo carunka iyo malaxda ka butaacaya jidhkooda marka la naaro ayaa laga waraabin doonaa baa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waidaa sharibahu lmuslimu qofka muslimka hadduu cabo khamradii ama wixii wax sakhraaminayay oo dhan sakhraaminayay oo dhan almukallafu qofkii mukallafka ahaa muslimkii mukallafka ahaa mukallaf markuu kuleeyahy wuxuu ujeedaa waa inuu qaangaadhna yahay isla markaana uu caqli leeyahay soomahadi baaliq caaqil buu ujeeda ogo mukallafka waidaa sharibahu hadduu muskir kii cabo almuslimu kii muslimka ahaa almukallafu ee qaangaarhka ahaa ee caqliga lahaa caaliman isagoo og oo garanaya waxaana inuu wax sakhraamiyo mukhtaaran isagoo doortay oo iskii iyo khiyaarkii u cabay ama u cunay julida waa la shaabugaynayaa arbaciina afartan shaabug baa lagu dhufanaya qofkii muslimka ahaa shuruudihi balan ku taxay waa inuu qofku muslim yahay waa inuu qaangaadh yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu xukunka waxaanu ku kacayo waa inuu garanayo waa inuu doortay oo ikhtiyaarkii cidna aanay ku khasbin aartan shaabugu markaa lagu dhufanaya waidaa goortii sharibahu uu muskir kii cabo almuslimu kii muslimka ahaa almukallafu ee qaangaarka caqliga le ahaa kaasoo caaliman garanaaya xukunka mas'aladan ay leedahay u isticmaalaayo mukhtaaran doortay oo cidi aanay ku khasbin julidda waa la shaabugaynaya arbaciina afartan baa lagu dhufanaya khaamisan baabu tacziiri tacziirtii buu baabu yahay tacsiirtu luqada carabiga waa diidmo qofka wax loo diido sharcigana waxaa la yidhaahdaa waa wixii aan xad ku soo aroorin shareecadu aanay xad ka dejin oo haddii aa la idmaayo dembina waxaasi micnihii leh oo qof ku kici karo shareecadu qur-aankana kuma soo aroorin xadiidta kuma soo aroorin waxaan qofku hadduu ku kaco in waxaa lagu abaalmariyo ninka amiirka ah ee ummadda xukuma ayaa isagu markaa wuxuu garto kula macaamilaya fiihi daabidun waaxidun yajibu waa waajibaya atacziiru ganaaxii qofka la ganaaxayay waa waajibayaa fii kulli macsiyatin macsiye iyo cisyaan walba macsiyadaasoo laa xadda fiiha waxada aan lahayn walaa kafaarata kafaarana aan lahayn tacziir sidiisaba waa markii macsiyo qofkan uu galo macsidaasoo sharcigu xadna aanu ka waajibin kafaara gudna aanu ka waajibin walaa yuzaadu lagama kordhin karo ganaaxa qofka la ganaaxayo la edbinayo fii jaldihi shaabugayntiisa la shaabugaynayo calaa cashrati aswaadin toban jeedal iyo toban shaabuug lagama kordhin karo wixii toban shaabuug ka badani xad bay noqonaysaa waayo nebigu sal lay slm wuxuu yihi laa yujladu laa yujladu axadu fawqa cashri jaladaatin ilaa fii xaddin min xuduud illaah lama shaabuugeeyo wax toban shaabuug ka badan qofka laguma dhufto ilaa xad xuduudda ilaahay ka mida waxa qofkaa laga oofin inuu yahay mooyaane yajibu waa waajibayaa atacziiru tacziirtiiyo ganaaxii qofka la ganaaxayay fii kulli macsiyatin macsiyo walba laa xadda fiiha xad aanu ku sugnayn sharciga ka yimi walaa kafaarata kafaarana aan lahayn walaa yuzaadu lagama kordhin karo fii jaldihi shaabugaynta la shaabugaynayo calaa cashrati aswaatin toban shaabug lagama kordhin karo saad saadisan baabu lqaci fi sariqa wuxuu baab u yahay goynta qofka gacanta laga gooyo ama lugta haddii gacmihii lasoo madhiyo haddii alla idmaayo tuugnimada iyo tuugaysiga loo goynayo wa fiihi waxaa ku sugan daabitun waaxidun laa yajibu ma waajibi maayo alqadcu goyn qofka la gooyo gacantiisa fi sariqati tuuga loo gooyo ilaa bitamaaniyati shuruuin sideed shardi in la hela mooyaane waayo in qofkii tuugaa gacanta la jaro diintaa inoo sheegtay wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa qur-aanka isluubka layaab kale u soconaya markaad fiiriso marka laga hadlayo xagga tuugada raggaa la horraysiiyey oo alla wuxuu yidhi wasaariqu ninka tuuga ah iyo wasaariqatu gabadha tuugadda ah marka xagga zinada laga hadlayana dumarkaa la horraysiye azaniyatu wazani baa la yidhi micnuhu waxa weye waa lagu kala faro dhuudhuuban yahy oo tuugada ninkaa ku fara dhuudhuuban inuu gidaarada ka boodo oo haddii alla idmaayo cararo oo wax farsameeyo xoog wax ku qaatoo waxaa ninkaa ku fara dhuuban hawshan kalena dumarkaa ku fara dhuuban inay faraha iyo wejiga qorqorto oo iscadarayso issaabuunayso oo soo bandhigto markaa waxa iyadaa ku fara dhuuban saasaa loo kala horraysiinaya marka laa yajibu waajibi maayo alqadcu goyn fi sariqati tuugo tuugo qof loo gooyo gacantii ilaa biamaaniyati shuruuطin shuruudo sideeda mooyaane kow asariqatu tuugadii weeye ayaa qofka gacantiisa loo goynayaa aw amase jaxdu lcaariya caariyo inuu qofku dafiro qof baa wuxuu sameeyey waxbuu xaday sharcigu xukunkiisu waa gacan goyn ama wuxuu sameeyey jaxdulcaariya ama waxbuu caariyaystay wixii uu caariyaysada waa dafire wuxuu sameeyey masal xaafadda dariska buu ka qaatay masaar ama gudin buu ka qaatay markaas war gudintiina sii maba aana arag gudintaad sheegayso qadifad buu qaatay war qadifadii keen anaga qaad maanaga aragnayba waxba ayaamka kamaanan soo qaadan gabadh baa caynkaa samayn jirtay wakhtigii nebiga oo maalintii dambe ree bani maqsuum ahayd waa tii gacanta la gooyey gabadhii asaasariqatu tuugadii weeye awa mase jaxdulcaariyati wixii la caariyastoo la dafiro athaani ka labaad kownu saariqi ka waxadayee tuugga ahi waa inuu yahay mukallafan mukallaf mid la kallifay waa inuu yahay micnaha wuxuu u jeedaa waa inuu qaangaadh yahay caqlina uu leeyahay ilmo yar hadduu guriga soo galo oo halkan lacag ku taala kaa qaato oo uu tago waxa weeyaan dee gacanta loo goyn maayo laakiin dadkii dee dhale wixii mag kownulmasruuqi waxa la xaday waa inuu yahay maalan maal waa inuu yahay waxa la xaday ee aad tabayso ee aad cid u haysato ee waxbaa qofkan iga xaday aad leedahay waa inuu maal yahay maal waa inuu yahay dee ala idmaayo qofkan uu kaa xaday kownulmasruuqi waxa la xaday waa inuu yahay nisaaban wax nisaab gaadhi kara yacnii nisaabkii gacanta lagu goyn jiray shareecadu xadiday waa inuu waxani gaadhsiisan yahay waayo nabig wuxu sal lay sl laa tuqطacu yadu saariqi ilaa fii rubuci diinaar fasaacida ninka tuuga ah gacantiisa looma gooyo ilaa rubuc diinaar mooyaane diinaar haddii alla idmaayo rubuc afar loo qeybiyey meeshii mooye iyo wax ka badan mooyaane marka haddii maaragtay dhowr dirhamuu qofkaa xado gacanta waa la jaraya dhowr dirham hadduu qofkaa xado gacanta waa la jaraya ikhraajuhu waa wax uun laba dolar iyo meelaha ku siman ikhraajuhu min xirzin ikhraajuhu waa ka saaridii uu maalkii ka saaray oo kala baxay min xirzin ay min maxfuudin mid ilaashan yacni wax la ilaaliyey meel ilaashan waa inuu kala baxay oo alaabadu way kala duwan tahay wixii lacag iyo dahab iyo ee waxyaaba caynkaas oo kale ah khasnadaa lagu kaydiyaa waxyaabaha qoryaha wax lagu dhisto iyo sibidhka iyo masaamiirta iyo bakhaaro gaaray leeyihiin xayawaanka geela iyo adhiga iyo lo'da iyo fardaha xeryaa loo dhigaa lagu xadheeyaa haddii ala idmaayo midhaha iyo muxuu ahaa raashinka kale iyo badaacada la iibinayo maxallaad gaaray leedahay marka waa in alaabtan lagaa xaday ay meeshii sida curfiga iyo caadada ah alaabtaa lagaa xaday waa in meeshii alaabada la midka lagu ilaalin jiray lagu tiri jiray waa inay alaabadani taallaa haddii dahab iyo dollaar dariiqa aad dhigto oo qof baa qaatay hadhow lagu yidhaahdo oo qofkii ma arag uu ku yidhaahdo oo aad tiraa qofkaasi lacag dahab iyo dollar baa halkaa dhigto iga qaatay lagaa aqbali maadaa meel baylaha dhigay marka waxaa qofkan uu kaa qaatay aad sheeganayso waa in aad dhigtid meeshii in lagu xifdiya sharcigu ugu talagalay ikhraajuhu waa saariddii maalkan iyo alaabtan la saaroo laga bixiyo min xirzin meel ilaa shan waa in lagala baxo meel ilaa shan sita aw saadis intifaau shubhati shubho waa in meesha ay anfoon tahay oo shubho waa in la waayo intifaau waa in la waayo oo aanay jirin ashubhatu wax shubha keeni kara oo waxay noqon kartaa maalan adiga iyo qof baa shuraako ah oo hanti baa isugu kiin jirta markaasaad waa durdurisayoo lacagtii hantidii idinka dhexaysay wax ka midaad qaadatay qofkani waa ixaday waa idhacay ma odhan kartid waa idinkaa shuraako ah alaaba iyo lacag iyo adduunba idinka dhexeeya marka hadduu qofkan yidhaahdo anigu ma xadine xitaa hadduu tugnimo u jeeday oo anigu ma xadin ee qofkan shurka shurkaanu nahay waxbaan alaabta ka qaatay hadhow annagaa ku xisaabtamayna waa la tixgelinaya waayo waa shubho xadka ka leexin karta weeyaan shubho xadkii ka leexin karta weeyaan asaabicu hubuutuhu waa in xadkaasi sugnaanshihiisa uu sugnaado weeye bishahaadatin markhaati waa inuu ku sugnaado aw iqraarin ama qirid inuu ku sugnaado oo qofkii lama goyn karo gacantiisa ilaa ay marhaati ku sugnaato eh, markhaati ku sugnaato mooyaane lama goyn karo gacantiisa oo markhaatigu waa inay laba nin oo caadiliin ah ka markhaati kacaan ninkan inuu waxaa xaday ama isagu dee qirto waayo ilaahay wuxuu leeyay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala athaaminu ka sideedaad muaalabatu lmasruuqi minhu bimaali